alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeenani waa kii soddon iyo koobaad ee ka mid a ah kitaabkii khulaasatu nuur اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa asheekh cumar ibnu yaxya bn cabdiljabaar raxmat ullaahi calayh mujalladka labaad baynu dhexda kaga soo jirnay dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa addarsu alkhaamisu waalcishruun assanatu saabicatu min alhijrati addarsu casharka alkhaamisu ee shanaad iyo walcishruuna labaatan labaatan iyo shanaad asanatu saabicatu waa sanadkii toddobaad oo min alhijrati hijrada ka tirsan fi sanati asaabicati sanadkii toddobaad dhexdiisa xadathat waxaa dhacday qaswatu khaybara duulaankii khaybar lambar ma idiin qabta hoos khaybar waxa weeye madiinatun magaalo magaaladaasoo daatu xusuunin dhufaysyo u saaxiib ah iyo qalcada millateri fowqa almadiinati madiino duleedkeedana ku taalla madiino duleedkeeda ku taalla madiino gudaheeda kuma taallo wa qaswatu waadi lquraa iyo duulaankii waadi lquraa asagana labadaa duulaan baa sanadkii toddobaad dhacay buu yidhi sida hadday meesha inoogu qoran kharaja wuu baxay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ilaa khaybara khaybar xaggeeda ayuuna u baxay liqitaali sukaanihaa dadka deggan suu ula dagaalamo oo bani nadiiri reer bani nadiir ah liqitaali sukaanihaa kuwa deggan la dagaalankooda bani baninadiiri reer bani nadiir la dagaalankooda alladiina banu kuwaasoo kaanuu ahaa acdama muhayijin kuwa kiciya kuwa ugu weyn lil axsaabi isbahaysiga yowma alkhandaqi dhufayska maalinkiisi maalinkii dagaalkii axsaab uu dhacayay ama khandaq qolyihii gaalada ahaayo isa soo bahaystay kuwii ugu weynaa oo gadaal ka riixayo awoodda ugu sarrayso gadaal ka riixayso laha maxamed la dagaalama reer bani nadiir bay ahaayeen khaybar bayna deganaayeen khaybar bay deganaayeen dee waataan soo maray in laga saaray magaaladii madiina soo ma xasotaan magaaladii madiina ayagoo laga saaraa soo maray ayib tahyiijkana waa kicinta dadka la kiciyo inta wax loo sheego o olola loo sameeyo kelimaad loo jeediya in dadka la kiciyo la dagaalama waxa weyan waa laydin qabsanayaa isdifaaca waddankiina ninkan wadda waa laga guulaysanaya oo dadka shucuubtaa waxa weeyaan la kiciyo wey falamaa goortii wasala ay gaareen almuslimuuna muslimiintii ilaa xusuuni khaybara khaybar dhufaysyadeedii rafacuu korbay u qaadeen aswaatahum codadkooda bitakbiiri allahu akbarsi allaahu akbar allaahu akbar ayaduna leeyahay iyo wadducaa i alla bari ilaahay ay baryayaan fa qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga nebigu calayhi salaatu wasalaam irbacuu u dhimriya calaa anfusikum naftiina u dhimriya ah, irbacuu lambar ma idiin qabta urfuquu weye irbacuu urfuqu rifqiga waa dhimrinta soo maaha u dhimriya weeye naftiinna fa innakum idinku laa tadcuuna baryi maysaan asamma mid dhagala ilaahaad baryaysaan ilaahay dhagala ma aha walaa haa'iban mid idinka maqanoo idin moogna ma aha innakum idinku tadcuuna waxaad baryaysaan samiican samiican macnaheeda alla wax maqal badan maasha allah alla wax maqal badan aad waxu maqla wax maqla ma aha wax u maqla wax maqal badan yihi qariiban iyo weliba idiin dhow oo cilmi ahaan waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun addoommadayda waan u dhowahay oo cilmi ahaan ugu dhow yahay wuu u naxariisanaya ilaahay idiin dhow wax allaala waxaad ku hadaqshaana maqlayaad baryaysaane waxba ha islu goynina tartiib sideedaba markaad ilaahay baryaysid oo qur-aan akhrinaysid aad kor u qaadaysid macnaheedu ma aha inaad ilaahay maqashiinaysid adaaddana kugu jirtaa ama dad baad aniga hadda xooga kor baan qodaya codka soo maaha ma aha inaan leeyahay ilahay baan maqashiina laakiin anaa waxaan rabaa dadkan waxa iga dhegaysanaya inaan maqashiiyo maalan qur-aan baad akhrisanaysaa codkaad kor u qaadaysaa ama qof baad maqashiinaysaa macalinkaagiyoo kaa dhagaysanaya ama arday kaloo is leedahay ha kaaga daydo ama adaaba danta waxay kugu jirtaa inaad qur-aanka kor u qaado dadka qaar baa laga yaaba qur-aanka markay kor u qaadaana inay ku khushuucaan markay hoos u akhriyaan yaan aysan ku khushuucin marka maslaxad ama adiga ah ama qof kale ah kor ugu qaadiye ama tacabudiyo lagugu addoonsadaye macnaheedu ma aha inaad ilaahay wax maqashiinayso leedahay ilaahay baan kor ugu qaadayaa suu ii maqlo uma qaaca way jareen almuslimuuna muslimiintu naklalyahuudi yahuudda geed timireedkeeda dhulku dhul beereed buu ahaa naqligana waa timirta geedihii timirta ahay oo meesha ku yaalay ayaa la jaray kow waxaasaruuhum xasaarka waa maxay way go-doomiyeen soomayna soo xusuun iyo xisaar iyo waxaasaruu way go-doomiyeen hum yahuudii sittata ayaamin sittata ayaamna qabar wey lix maalmood baa go-doon la holmariyay liyujbiruu say ugu khasbaan hum ayaga cala tasliimi isa soo dhiibid islaamid ma aha tasliimku waa issoo dhiibid maanta loola jeedaa ma inteenaan haddii isweer laynaga qabto la yidhahdo meeshaas kama bixi kartaan haddii kale isa soo dhiibo lix maalmood oo laga yaabo inaynan cunto iyo cabitaani haysan gacmaha inaan taaganaa laga yaba layhahyo waa isdhiibnaa naloo taliyo meesha waa ku baabaana inkastoo ayagu cunto badan haysteen cabitaanadooda haysteen raashinkooda haysteen hubkooda haysteen ciddii kasoo agdhawaata xataa madaafiic ay ku garaacayeen wixii markaas ayaga madaafiic u ahaa marka lix beri baa go-doon lagu sameeyey marka weliba lala dagaalamayay mararka qaybo badan oo ka mid ah maxaa loogu sameeyey godoonka liyujbiruuhum muslimiintu say ugu khasbaan hum gaalada cala atasliimi maxaan ku macnaynay isa soo dhiibid wa fil yowmi maalinkii dhexdiisa asaabici ee toddobaad acطaa wuxuu siiyey alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama alraayata calanka ama bandiradda ciidamadu ay taagtaan caliya bna abi aalibin caligi in abi aalib ahaa wa kaana wuxuuna ahaa yashtakii mid ka xanuunsanayay cali wajaca caynayhi labadiisa indhood xanuunkooda daaf iyo waxba inta bakooro kaga dhacan buu indhaha ka xanuunsanaa fa tafala wuu ku tufay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama fiihimaa labadii indhood dhexdooda fa shafaa wuu caafiyey humaa labadii indhood allaahu alle indhaha caliyaa caafiyey ilaahay baa caafiyey rasuulku ma caafin ilaahay baa caafiyey rasuulku waa ku tufay ilaahayna waa caafiyey qof markaad wax ku akhrinaysid adugu waad ku akhrino waad ku tufiyo ilaahay baad u baryaen laakiin inuu ku caafimaado ma adiga awooddaada ilahay unbaa wax caafin kara ka-an lam yakun inuusan ahayn baabad moodaa bihimaa labada indhoo shay un waxba inuusan horey ugu sugnayn baad mooddaa isla markiiba waa biskoodeen weligoodba inaysan xanuunsan baad mooddaa hoos lambar buu idiin qabtaan u malaynaya wa fil yowmi saabici sooma jeedaan wa fii tilka taa dhexdeeda alleylati ee hameenka ah qaala wuxuu yidhi alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama sa ucdii waan siin doonaa arraayata calanka hadan berri hameen baa la joogaa berri rajula nin magaciisa lama sheegin laakiin tilmaamo cajiibu leeyahay ninkaasoo yuxibu jecel allaaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkii wa yuxibbaanihi ilaahi wa yuxibbaanihi ilaahiy rasuulkiisuna isaga ay jecel yihiin marka maaqo tilmaamood buu leeyahay asagu ilaahay buu jecel yahay iyo rasuulkiisa asagana ilaahay iyo rasuulkiisaa jecel soo tilmaamo aada u fiican maaha in lagu yidhaahdo hebel ilaahay baa jecel rasuulkiisuna waa jecelyahy adigana lagu yidhaahdo ilaah iyo rasuulkiisaa jecesha su-aalaan idin weydiinaya inaad ilaahay jeclaatid iyo rasuulkiisa iyo inay ayagu ku jeclaadaan kee fiican ya inay inaad aye sabab adaa saxan sababtu waxaa weeye inaan aynagu ilaah iyo rasuulkiisa jeclan horta waa waajib inaan saaran laakiin dad badan baa waxay sheegtaan ilaah iyo rasuulkiisa inay jecel yihiin haddana been ah qur-aanka waxay ku aragtay qul in kuntum tuxibuuna allaaha fattabicuuni haddaad ilaahay jeceshihiin nebi maxamed soo raaca ku dheh nebi moxamedo waxaad arkaysaa qolyo odhanaya naxnu abnaa-ullaahi wa axibbaa'uh ilaahay caruurtiisii baa nahayo ilaahay baana dhalay bay yidhahdeen yuhuuddu waanana jecel yahay ayagaa sidaa leh markaasaa ilahy wuxuu leey qul falima yucadibukum bidunuubikum haddaad run sheegaysaan aabba ilmihiisa ma cadaabee ilaahay muxuu idiin cadaabaya waa idinka markii aad dhibata idin cadaabahaya gaalayaha marka waxaa loo bashar bal antum bashar bani aadam baa tihiin ilaahay idinma dhalin idinkiiyo ilaahayna calaaqa iyo xiriirnase ma jiro ilaahiyo rasuulkiisu hadday laakiin ku jeclaadaan khayr aad qabtid bay kugu jeclaaday saas maa muhimku marka waa ilahiyo rasuulkiisu inay ku jecelyihin waxaa dhici karta adigu inaad leedahay ilahiy rasuulkiisaan jeclahay laakiin ilahiy rasuulkiisu aysa ku jeclay marka ilaah iyo rasuulkiisu inay ku jeclaadaan shay aada u qaali ah wey shay aada u qaali ah weeyaan ayib marka rasuulku wuxuu yidhi ninkaasaan u dhiibayaa fa way hoydeen way baryeen almuhaajiruuna muhaajiriintii iyo wal ansaar kulluhum dhammaantood yatamanawna ayagoo rajaynaya oo jecel haa calankaas biri in loo dhiibo nin walba xil buu raadinahay aniga ha lay dhiibo aniga calanka maxay xil ku falayaan baad malanaysa waxay rabaan madaxnimo jacayl ma aha xil jacayl iyo sadbursina ma aha waxay rabaan inay ku tilmaanaadaan ilaah iyo rasuulkiisaa jecel ayana rasuulka iyo allay jecel yihiin nin walba tilmaantaasu raadinaya xataa qaala ilaa uu yidhi cumar ibnu lkhadaab cumarkiina khadaab ahaa maa tamanaytu ma jeclaysan alimaarata madaxtinimo imaara haddii la yidhahda waa madaxtinimo iyo xilka amaara haddii la yidhahdana waa calaamadda astaanka wey alimaarata madaxtinimo ilaa leylatahaa habeenkaas maahan weligii habeenkaasaan xil jeclaystaybu habeenkaana xilka wuxuu u jeclaaday inuu noqdo ninka ilaah rasuulkiisu ay jecel yihiin asaguna jecel falamaa kaana markuu ahday alqadu berri actaa nebigu waa siiyahaa calankii caliyan caliy bnu abi taalib u weliba wuxuu yidhi calime saalibaa maqan yahi maba joogaba oo maxaa ku dhacay waa xanuunsan yahayoo indhaha laga haya raadiyabu waa la keena indhuhu kaga tuf calanka qabo dagaalka hogaami cajiib waxaa ahaa dagaalkaas maalin ka hor waxaa hogaaminhayay ciidanka oo calanka waday abubakar subaxibaa waxaa lagu bilaabay dagaal dhufayskaas ay ku jiraan iyo qalcadda milatari yuhuuddu sidii loola dagaalamayo loogu garaacayo loogu garaacayaa gabalku gaabtay ayagoon waxba laga qaaday maalinkii labaad baa calanka waxaa loo dhiibay cumar sidii dagaalku u socdo u socdaybaa gabalku ku gaabtay oo laysugu gabal lacsaday ayadoon weli waxba laga qaadin hawshu dagaalku sidii u taagan yahay habeenkaas labaad marka weeye habeenku nebigu leeyahay berri waxaan u dhiibi doonaa calanka nin ilaahay jecel rasuulkiisa jecel ilaahay rasuulkiisuna ay jecel yihiin labadiisa gacmoodna ilaahay uu sabab kaga dhigi doono inuu magaaladaas noo furo saxaabadu marka habeenkaa wuxuu waagu u bariyey ayagoo faraxsan oo ku faraxsan warka nebi maxamed ee run waxaan ahayn ma nebigu ma sheegi jirin in berri magaaladaa la furan doono dhanka kalena wuxuu waagu u baryay nin walba asagoo isleh ninka ilaahay rasuulkiisu jecel yihiin waa adiga oo ilaahay rasuulkiisa jecel oo beri shahaada sharafkaa qaadan doona oo meeshaa furi doona cali buu nabigu u dhiba laakiin cajiib waxaa ah meeshii shalay iyo daraad baa abuubakar iyo cumar ay dagaalka ka wadeen cali markuu soo galay albaab weyn oo u xirna oo adag ayuu hal mar aharaatila dhaca laba maalmood baa dagaal ka socda la furan waayey albaabkii baa gudaha u galayba ciidankii gudahii u daatay nimankii waa la qaqabtay oo waa la lahay saxaabada qayb ka mid ah waxay ka warrameen albaabkii cali haraatida uu ku dhuftay oo uu damcay inuu waxa uu dhulka ku dhuftay baan waxaan damcana inaan qaadno toddoba nin baan ku qaadi weynaaliya albaabkaas isaga culays intuu ka qabo toddoba nin waa albaab ninu hal haraati ku dhuftay oo dhulka ku dhacay annagina annagoo toddobahan qaadi weynayd culays intuu ka qabo inuu toddoba ahayaan baan umalaynaa marka weli ilaahay buu ah oo saxaabi ilahay ah saxaabada rasuul ka mida buu ahaa sal alla alay wasalam ilaah iyo rasuulkiisuna way jeclaayeen asaguna wuu jeclaa saxaabadoo dhanna ilaah rasuulkiisa way jeclaayeen ayaguna ilaahay rasuulkiisu way allahiyo rasuulkiisuna way jeclaayeen jacaylkan laakiin isku meel ahayn uma xamala way weerareen xamala way uuraysteen uur ha u qaadan uma xamala way weerareen almuslimuuna muslimiintu calaa khaybara khaybar xata iftataxuu ilaa ay furteen haa khaybar oo wataraduu ay cayriyeen sukaanahaa dadkii degganaa oo waqhanimuu ay ka qhaniimaysteen minhaa khaybar xaggeeda khanaa'imo khanimooyin katiiratan ee tiro badan min jumlatihaa waxyaalihii laga qhaniimaystay waxaa ka mid ahaa awaanin weelal oo min nuxaasin bir la dhalaashay ah iyo wa fakhaarin buluketi kuwa ahoo waxa weeyaan ka samaysan buluketi waxyaalaha jaajuur qaala lahum wuxuu ku yidhi saxaabada alrasuulu rasuulka qaala wuxuu ku yidhi lahum saxaabada alrasuulu rasuulku sal alla alay wasalam iqsiluu mayrahaa weelashaan wadbakhuu wax ku kariya fiihaa dhexdeeda weelasha waa weelal caadi aday marka waxaa laga yaabaa inay khansiir iyo doofaar iyo hilibkood ku karsan jireene waa un najaas baa laga yaabaa ee naga mayra waxna inoogu kariya as-ilatun su-aalo mal ghasawaatu duulimaadyadii maxay yihiin allatii taasoo xadatat dhacday fi sanati sanadkii assaabicati ee toddobaad oo min alhijrati hijrada ka tirsan qaswatu khaybar iyo qaswatu daati lquraa soomaaliya limaadaa maxaybuu kharaja u baxay alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam ilaa khaybara khaybar xaggeeda rasuulku muxuu ka doonay wuxuu ka doonay liqitaali sukaanihaa bani nadiir kuwa inuu la soo dagaalamo maadaa facala maxay sameeyeen almuslimuuna muslimiintu xiinamaa goortii wasaluu ay gaareen ilaa xusuuni khaybara dhufaysyadii khaybar way go-doomiyeen soomahan maadaa facaluu maxay sameeyeen bacda daalika markaa ka bacdi wixii go-doonka ka dambeeyey maxay sameeyeen geetimiroodkoodiina way jareen ayagiina way go-doomiyeen lix beri ee waxaan ka wadaa tan hore tan hore waxaa weeye maadaa facala almuslimuuna xiinamaa wasaluu ilaa khaybar way takbiirsadeenoo kor bay waxay u qaadeen takbiirta iyo ducadii allabariga qaybtan kaloo ku saabsan maadaa facaluu maxay sameeyeen bacda daalika markaa ka bacdina dee wayna doomiyeen lix bari waa ka jareen man ruuxee buu actaa siiya alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama alraayata calanka yah cali maadaa maxaybaa xasala dhacay bacda daalika markaa ka bacdi yah muslimiintu way weerareen ilaa ay furteen dadkii deganaa ka cayriyeen xoolahoodii qanimaysteen oo ka addarsu saabicu saadisu walcishruun darsiga labaatan iyo lixaad fatxu fadaka meesha fadak loo yaqaano furashadeeda weeye wa sulxu taymaa tayma lataymo meesha la yidhaahdo heshiiskii ka dhacay weeye wa qaswatu waadi lquraa waadilquraa duulimaadkii ka dhacay weeye horey wuxuu usoo sheegay sanadkii toddobaad waxaa dhacay laba qaswo qaswatu khaybar iyo qaswatu waadilqura sooma hayn tii hore waxaan kusoo qaadanay qaswatu khaybar waa dhammaato halkaana qaswatu daati e, waadilqura ayuu wuxuu ku daray kuwo kaleeto laba meelood oo midna la furtay midna heshiis lala galay dadkeedii fatxu fadaka meesha fadak loo yaqaano furashadeeda u fiirsada marka fadaku baldatun waa magaalo baynahaa iyada iyo wa bayna almadiinati madiina dhexdooda waxaa ku sugan yowmaani laba maalmood yowmaani laba maalmoodaa ku sugan maxaa laga wadaa inta loo socda ayada iyo madiino waa laba maalmood qofka lugaynaya wa baynahaa iyada iyo wa bayna khaybara khaybarra waxaa ku dhex sugan duuna marxalatin hal gelin socod ama hal waxa weyaan gelin rar markii la safroo kaleeto oo dadku socdaal ay galaan ama geedi ay yihiin dadna labada gelinba way socdaan dadna hal gelin bay rartaan marka duuna marxalatin waa hal hal geedi weeye ayib wa sulxu taymaaa taymaa marka wuxuu yidhi taymaa'u mowdicun waa meel qariibun ku dhow min baadiyati lxijaazi dhulka xijaaz loo yaqaana baadiyihiisa yukhraju waa laga ambabaxaa minha iyada xaggeeda ila shaami shaam marka ardulxijaaz maka iyo madiine iyo dhulkan laga tegahayo carabtu ay deganeedo xaggaa shaam la aadayo meesha laga sii ambabaxa weeye calaa ariiqi lbalqaa'i meesha balqaa loo yaqaano wadadeedaana ku dul suganta tahay waadi lquraa wuxuu yidhi waadi lquraa qura waa magaalooyin bayna almadiinati washaam waa magaalooyin shaam iyo madiina u dhexeeya bacda fatxi khaybara khaybar furashadeeda ka gadaal talaba wuxuu ka codsaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama min yahuudi fadaka yuhuuddii ree fadak addaacata dowladda warkeeda u hogaansamaalaya nebi moxamed dowladdu hogaaminaya warkeeda qaata fa saalaxuu waxay kula heshiiyeen hu nebiga calaa xaqni dimaa'ihim dhiiggooda in la badbaadiyo wa tarki amwaalihim xoolahoodana loo daayo waxay yidhahdeen dhiigga yagana noo nabadgeliyo hana dilinina xoolaha yagana noo daaya walamaa goortii samica ay maqleen yuhuuddu taymaa'a qolyihii yuhuuddahayoo taymo deganaa maa waxaa xalla ku dhacay biyahuudi khaybara yuhuuddii khaybar ayaguna saalaxuu way la heshiiyeen alrasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalam calaa dafci ljizyati jizyada dhiibiddeeda ayay kula heshiiyeen jizyadu waxaa weeye xoolo laga qaadayo madax tiris qof xoolaa laga wada aruurinaya xoolihii marka laga qaado ayagana waa la ilaalin ammaankoodaa la sugahayaa dowladda muslimiinta ay ku dhex noolaanayaan lama dili karo laguma xadgudbi karo xoolahooda lama dhici karo laakiin sanadkiiba xoolo gooniyaha laga qaadaya gaalada wamakahuu way nagaadeen fii bilaadihim dhulkoodii dhexdiisa aaminiina xalayhim kuwa nabad qaba nabadgelyay ku joogaan meeshaas dowladda islaamkana ku hoos noolaada idinku gaalatiin xoolahaasna iska bixiya ammaankiinnana waa la sugaya xoolihiinnana waa la idiin ilaalin wa dacaa wuu u yeeray rasuulku calayhi salaatu wasalaam yahuuda waadilquraa yahuuddii waadilqura deganayd ilaa taacati inay dowladda warkeeda u hoggaansamaan fa abow way diideen wa qaataluu way la dagaalameen almuslimiina muslimiintii bay la dagaalameen faqaatala ayagana waxaa la dagaalamay hum ayaga almuslimuuna muslimiintii baa la dagaalamay wa qhanimuu way qaniimaysteen minhum xaggooda kahiiran in badan huma taraka arasuulu rasuulku wuu uga tegay al arda dhulkii liahlihaa dadkeedii buu uga tegay ha idinku beera ka shaqeeya wixii ka soo baxa qayb baad leedihin anaguna qayb baan leenaa saasaa lagu qaybsada yasracuuna xaalo ay beerayaan haa dhulka bishatri maa shay haafki shatrigu waa haaf mus yukhrijuuna ay ka soo saarayaan minha dhulka wa wakadaalika sidaasuuna sanaca ku sameeye biardi khaybara dhulkii khaybar dhulkii khaybarha saas kalu nebigu u gala sal lay slam yuhuuddii khaybar markii laga adkaaday waxay yidhaahdeen dhul beereedka annagaa naqaan oo beerta fali naqaan beerahaan falayna wixii ka soo baxa haafna idinku qaata haafna anagu aan qaadanno khalaas ayagaa marka ka shaqaynaya fa amina way ka aamin heleen almuslimuuna muslimiintu way ka badbaadeen shara alyahuudi yahuud sharkoodii iyo dhibkoodii wa rajacuu way noqdeen ilalmadiinati madiine xaggeeda mu-ayadiina ayagoo la taageerayo daafiriina ee weliba guulaystay dufriga waa ciddiya sooma ayagoo gacanta iyo ciddiyaha kusoo dhigay gaaladii oo guulaystay ilaahay xaggiisana laga taageerayo ayuu awood helaya as'ilatun su-aalo maadaa maxaybuu facala sameeyey alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bacda fadxi khaybara khaybar furashadeedii ka gadaal yuhuuddii reer fadegba wuxuu ka dalbaday inay ateecaan oo u hoggaansamaan maadaa facalat maxay samaysay yuhuuddu taymaa ah, yuhuuddii taymo deganayd bacda an samicat markay maqashay ka gadaal maa waxaa xalla ku degay biyahuudi khaybara khaybar yuhuuddeedii maadaa facala muxuu sameeyey alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam bacda daalika markaa ka gadaal yuhuuddii waa dulquraabu taaca ugu yeeray soo ma aha hal qaatalahuma la dagaalameen hmm almuslimuuna muslimiintu qolyaha ma la dagaalameen kayfa sideebay asbaxa noqdeen oo ahaadeen almuslimuuna muslimiintu bacda daalika markaa ka bacdi kuwa aamin ah soo saas maaha addarsu saabicu waalcishruun darsiga labaatan iyo toddobaad cumratu alqadaa'i waa cumradii ku soo celinta alqadaa waa shay kaa tegay oo lagu soo celiyo cumradaani waxay ka hadlaysaa sanadkii lixaad sulxulxudaybiya dhacay soo sooma ahayn sulxulxudaybiya markuu dhacayay gaaladii waatay nebiga ku yidhahdeen sanadkan ma cumraysanay sida noqo bartaadi ku noqo heshiiskan lagu kala saxiix laakiin sanadka soo socda soo cumrayso cumradii sanadkii hore nebiga oo lixaad ay ka hor istaageen buu sanadkii toddobaad nebigu qalleeyay marka lamaa goortii ahalla uu xidhay uu dhashay uu dhashay dheh dulqicdati bisha dilqicda min asanati sanadkii asaabicati ee toddobaad sanadkii toddobaad bishiisa dilqacda sanadkii toddobaad hijriga miyaamiso sanadkii toddobaad nabinimada hijriga wey nabinimada mujaladka koobaad buu ah kharaja wuu soo baxay alrasuulu rasuulku sala allahu aleyhi wasalam biman dad asagoo wata macahu la jirankii ahaa liyaqduu say u qadleeyaan cumratahum cumradoodii allatii taasoo manaca ay u diideen hum ayaga almushrikuuna mushrikiintu minhaa ayada xaggeeda fii sulxi lxudaybiyati heshiiskii xudaybiya soo garan waqad xamala wuu qaatay nebigu macahu la jirankiisa fii haadihi tan dhexdeeda almarati ee marka ah assilaaxa hub sanadkii hore oo xudaybiya hub miyuu watay sanadkan dambe laakiin hub uu qaatay khawfan cabsi uu ka baqayo min qadri qurayshin quraysh ballanka baxeeda ballankii ahaa toban sana iyaynaan wada dagaalamin inay ka baxaan buu ka baqayayoo dee dhagarkooda iyo shirqoolkooda aaminka muusan ahayn oo bal hubkeena inoo soo qaaday buu walamaa goortii wasala uu soo gaaray ilaa mari dahraan meesha maru dahraan loo yaqaan calimat waxay ogaatay qurayshun quraysh biquduumihi nebiga soo geliddi fa khaafat way ka baqday wa arsalat waxayna u dirtay lahu asaga shubbaanan wiilal dhallinyaraaho minha iyada ka mid ah qaaluu waxay ku yidhaahdeen dhallinyaradii lahu nebiga yaa muxamedu muxamedow maa curifta laguma ogaan bilqadri ballanka bax sagiiran xaalaad tahay mid yar iyo walaa kabiiran xaalaad tahay mid weyn wakhtigaad yaraydna ruux ballanka ilaaliyaa lagugu yaqaanay ee ballanka bax laguguma baran haddood weynaydna ballankaa lagugu yaqaanay ruux ballanka baxa laguguma baran wainaa annaguna lam nuxdid maanaan soo cusboonaysiin xadatan wax dambe wax dambe oo ballankii sidiisiiba inoo yahay dagaal kumaanaan talagelin maxaa marka weeye hubkaani leanna qof hub wato muxuu ku kutusinayaa inuu dagaal u diyaariyay soo maha waa inagii heshiinaya waa maxay hubkaan fa akhbara wuxuu u sheegay hum ayaga alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam annahu asagu yuriidu inuu doonayo alcumrata cumro laa qitaalahum dagaalkooda inuusan rabin anugu wax dagaala uma socdo hubkayga waa qaadan karaa laakiin dagaal uma socdo ballankiina waa inoo sidii wax ballan oo aan ka baxayna ma leh hubkaygana waa wataa cumradeydaan gudanaya waa noqonaya walamaa goortii qaruba uu soo dhowaaday duquulu lmuslimiina muslimiinta geliddooda makata maka ay galaan kharaja way baxeen almushrikuuna mushrikiintii minhaa magaalada maka ayay ka baxeen kaarihiina ayagoo nacaya ru'yatalmuslimiina muslimiinta aragtidooda yatuufuuna xaalay ku wareegayaan bilbeyti beytkii alxaraam ee xurmada ah soo heshiis laguma gelin sanadka soo socda soo cumraysta muslimiinta hadday cumraystay soo aadeenba gaaladii nacaybka ay muslimiinta u qabaan indhahba ma saari kara yihahdeen kuwaana cumraysanaya markay muslimiintu dawaafayeen buuraha dushooda bay kuwana saarayeen halkaasay ka fiirinayaan dushaasay kala socdaanba maba rabna yidhahan kuwani anagu meesha inaan isku aragno fa dakhala way galeen almuslimuuna muslimiintii biaslixatihim hubkooday la galeen magaalada aaminiina ayagoo aamin ah muxalliqiina xaalayihim kuwa xiray ru ru'uusahu madaxyadooda ma madaxaa la xiraa mise timaha timaha la xira soo maaha marka madaxii baa la cabiray timahana loola jeedaa wa muqasiriina xalayhim kuwa gaabiyey timihii qaarna timahay gaabsadeen qaarna timahay xiireen uma rajacuu way noqdeen bacda halaaati ayaamin saddex maalmood ka bacdi markay acmaashoodii dhammaysteen ayay noqdeen as'ilatun su'aalo mataa goormuu kharaja baxay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama licumrati alqadaa'i duulaanka cumratu lqadaa inuu soo qalayo sanadkii toddobaad bisha dilqacda soomaa maadaa xamala muxuu qaatay macahu la jirankii fii haadihi lmarati markaan ayadaa dhexdeed asilax wey siinku hoos dhigan maadaa maxay bay camilad samaysay qurayshun quraysh lamaa goortii calimat ay ogaatay biquduumihi soo gelidii wiilal dhallinyarahay u dirta maadaa qaala muxuu ku yidhi maadaa maxay bay qaala ku yidhaahdeen lahu nebiga ashubaanu dhallinyaradii ballanka bax laguguma ogaan waagaad yaraydii haddood weyn tahay maadaa facala maxay sameeyeen almushrikuuna mushrikiintu lamaa goortii qaruba ay usoo dhawaadeen almuslimuuna muslimiintu min makata mako way baxeen ayagoo nacaya inay muslimiinta arkaan kayfa sideebay dakhala usoo galeen almuslimuuna muslimiintu makata maka see usoo galeen soo mar ayagoo madaxooda qaarro xeeray qaarna ay gaabiyeen aamin ah addarsu athaamin walcishruun darsiga labaatan iyo sideedaad xawaadithu waa dhacdooyin laakiin sanadkee bay dhacayaan dhacdooyinkaani sanadkii toddobaad baan weli ku dhex jirnaa ahdat way u soo hadiyeysay yowma fatxi khaybara khaybar maalinkii furashadiisa maalinkeedii yahuudiyatun islaan yahuudiyad ah kuraaca shaatin neef ari ah garabkiis masmuumatin weliba waxa weeyaan la sumeeyey lirasuulillaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam neef ariga garabkiis oo hilib ah oo sumaysan oo isun ku soo buuxisay ayaa nebiga hadiyad uu keentay islaan yahuudad ah oo gaal ah ujeeddadeedu waa maxay weliba dadkay weydiisa waxay tihi hilibka moxamed cadkee ugu jecel yahay saaliya garabku ugu jecel yahay sunbay u maraysa marka waxay rabtaa intuu cuno inuu suntaas ku dhinto oo nebiga naftu ka baxdaba fa akhada wuu ka qaaday minhaa iyada xaggeeda mudqatan cad hilib ah mudqada waa wixii hal mar afka la geliyo uma lafada wuu soo tufay haa mudqadii iyo lafkii cadka hilibkaha wuu soo tufay nebigu bacda an uclima markii la ogeysiiyey ka gadaal annahaa ayadu masmuumatun in la sumeeyey cadkan hilibkaho afka ugu jira baa waxaa lagu yidhi waa sumaysan yahay yaa u sheegay markuu jibriil weliba cadkiibaa hadlo wuxuu yihi rasuul allo waan sumaysnaha isagoo afka ku haya oo calanjinaya welina aan liqin oo dhuunta u dirin nin saxaabiyuna uu wax ka taabtoo ka liqay ayaa lamalku jiruur u sheegay cadkaanu inuu sumaysan yahay wa akala waxaa cunay minhaa geedii ee hilibka xaggiisa saxaabiyun saxaabi fa maata wuu dhintay liwaqtihi islam markiiba nafta ka baxday faxtajama rasuulullaahi rasuulka alla wuu istoobay sala allahu alayhi wasalam wa talaba wuxuu ka codsaday almar'ata haweenaydii ayuu codsaday in la keeno allatii taasoo facalad samaysay haadihi tan alficlata ee falka ah kalib yas-alu xaaluu weydiinaya haa iyadaa can sababi daalika arrinkaa wixii ku kallifay inaad hilibka sun ii soo maraysid maxaa kuu kallifay fa ajaabat waxay ku jawaabtay qultu waxaan is iri bay tidhi in kaana hadduu yahay nebiya nebi falan yadurra ma dhibayo hilibkaan sumaysani huu nebiga haddaad nebi tahay hilib laguu sumeeyey waxba kaala tegi maayo wa in kaana kadaaban been badana hadduu yahayna waxaan is-idhiyo ninkan maxamed uu beenlow yahay araaxanaa wuu nooga raaxaynayaa allaahu alle minhu xaggiisa waxaan is hadduu beenlow yahay ninkaanu been sheegayana intuu sumoodo ha dhinto annaguna aan ka raysanno dhibkiisa hadduu nebi yahayna waxba kala tegi mayso sunta fa cafaa wuu cafiyey nebigu canhaa xaggeeda hoos lamar midii qabta wa can abi hurayrata waxaa laga wariyay radiallaahu canhu anna rasuula rasuulkii sala allahu caleyhi wasalam qatala wuu diray almar'ata haweenaydii lamaa maata markuu dhintay asxaabiyu saxaabigii nin saxaabigay disho sunteedii ku dishay soo maa saxaabigii baa loo dilay wa huwa saxaabigaasna bishru bnulbaraa weeyaan wa amar rasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama faqad baqiya wuu joogay bacda daalika markaa ka bacdi halaata siniina saddex sano xataa qaala ilaa uu yidhi fii wajacihi xanuunkiisii alladii kaasoo maata u dhintay fiihi dhexdiisa maa siltu kama zuulin ajiddu inaan dareemayo alaklati min alaklati cuniddii allatii taasoo akaltu aan cunay yowma khaybara maalinkii khaybar weli inaan dareemayo oo ciridkayga iyo dhabxanagayga aan ka dareemayo geed hilibkii sumaysnaayo maalinkii afkayga galay ma ka zuulin biyo sidiiba weli aan u dardareemaya fa haadaa kani awaanu inqitaaci alabhari xowlmariidka go'itaankiisa wakhtigiisi weeye mina aniga iga go' al abharu waxa weeye alcirqu waaxidi alcadiimu ee weyn alladii kaasoo yanqulu rara addama dhiigga min alqalbi waa xididka hilibka dhiigga dhiigga ka rara waxa weeyaan qalbiga ka rara hilibka ayuu wuxuu kasoo qaadaa baalkii dhiig iyo qalbiga iyo dhiigga kale jira sooma marka waa xididka dhiigga ka rara oo ka kaxeeya qalbiga qalbiga ayib saasaa marka dhacday bacda fatxi khaybara khaybar furashadeeda ka gadaal tasawaja wuxuu guursaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama safiyata binti binta xuyayin safiya bintu xiyey ayuu guursaday waqad aslamat wayna islaamtay dagaalkii khaybar dadkii lagu soo qabtay ayay ku jirta gabar aad u qurux badan bay ahayd saxaabi la yidhahda dixyat bnu khaliifat alkalbi ayaa wuxuu nebi allow dumarkaas addoommadaha lasoo qabtay wax iga sii markaasaa nebigu yidhi mid ka dooray ishuu mariyay tii ugu qurux badnayd buu gacanta kusoo dhigay oo safiyadaan qolyaha nebiga la teliya waxay yidhahdeen gabadhaan nin boqoraa dhalay oo khaybar ninkii boqorka u ahaaba gabadhaan dhalay marka nebi maxamed aday kugu fiicantay saxaabigii buu u yeero wuxuu ku yidhi niho gabadhaan inaad ii celisid baan rabaa isiisay war hadda nebi allow gabadhi waa qaatae may ii celi wuu siiya marka nebiga sal alay slam adigu nebigu waa guursaday waana xoreeyey gabadhii addoon bay ahaydee wuu xoreeyey nebigu sal lay slam meherkeediina wuxuu ka dhigay xoraynta la xoreeyey ayada ayaa meher looga dhiga gabarh aada u wanaagsan oo nebigu jecel yahay oo qaymo badan ayay ahaydoo xataa masaajidka nebiga inta uu timaada markuu ictikaafsan yaho u sheekayso oo waxay ahaan jirtay qof qaymo badan bay ahayd wanahaa wuu reebay rasuulku sala allahu calayhi wasalama wahuwa asagoo yowm wahuwa asagoo bikhaybara khaybar ku sugan can nikaaxi almutcati raaxaysiga nikaaxiisa wa can akli luxuumi lxumuri dameeraha hilibkooda cunitaankiisa al ahliyati ay dadku ay haystaan waa laba masalo nikaaxulmutca waxaa loo aqoon jiray nikaax waagi horeta islaamka qaybtiisii hore bannaanaan jiray waagi dambana la nasakhay waa maxay magaalada nairobi baad imaanaysaa gabar baad la heshiinaysaa waxaad leedahay waxaan ku waan ku guursanayaa toban beri baana ku qabaya wakti mucayan ah ayaad ku wada hadlaysaan marka toban beri labaatan beri bil intaasaan magaalada joogaan ku qabayaa maalinka aan tegayana waa inoo dhamaato waa kala tegaynaa sidaasay marka isku guursanayaan khalaas nikaaxaasa nikaaxulmutca loo aqoon jiray waagi hore marka waa jiri jirto waa la ogolaan jiray dagaalka khaybar wixii ka dambeeyey waa la xarimo culamada qaar baa waxay leyn dib baa loo fasaxo haddana sanadkii sideedaad oo hijriga markii la marayo maka ayaa dib loo xarimay ilaa yowmi alqiyaamatina xaaraan buu yihi gabadha haddaad guursanaysid dee mustaqbal iyo nolol u guursa laakiin inaad tira toban beri baan ku qabaya iyo bil iyo hal sano maya wuxuu kalou nebigu xarimay can akli luxuumi alxumuri alahliyati waa dameeraha dadku ay dhaqdaan oo caadiga ahoo la rarto dameerahaas hilibkooda in la cunana wuu diiday nebigu sal lla alay slam ma in la rarta iyo in si kaleeto loo loo ma la diidanaa ya maya xaaraan wey lama cuni jiro inuu xaaraan yahay buu nabigu sheegay lakiin sala alay slam la cuni karin afar waxiina rujuucihi soo noqoshadiisa wakhtigeedii min khaybara khaybar uu ka soo noqday rajaca waxaa soo noqday muhaajirulxabashati xabash ardulxabash kuwii u hujrooday maca jacfar ibni abi aalibin jacfar ibni abi aalib la jirankiisa ayagoo ah iyo wa abilmuusa alashcariyi abu muusa alashcari iyo wa qowmihi tulki bacda an aqaamuu intay nagaadeen ka gadaal cashara siniina toban sano kitaabka mujaladkii koobaadba waxaan soo marra ardulxabash saxaaba u hijrootay soo garan saxaabadii baa waxay imaanayaan sanadkii toddobaad oo hijriga ayay yimaadeen toddoba sano oo hijriga ah iyo saddex sano xaggaasa toban sano markay waddankaas soo joogeen ayay yimaadeen marka ayagoo intaa ku maqnaa ardulxabash kabacdi bay yimaadeen markaasoo madiine yimaadeen wa fii haada alcaami sanadka asagaa dhexdiisa aslama waxaa islaamay alaaatun saddex oo min quwaadi juyuushi qurayshin quraysh ciidamadeeda hogaamiyaashoodii ka mida kuwii weliba aadka u hogaamin jiray wahum ayaguna khaalid bnu lwaliid sayfullahi almasluul inkii loo bixiya waa ninkii uxud dagaalka ciidanka jabiyiso garan maysaan muslimiinta ninkii baa soo islaamay nin dilaayu ahaa markoo dagaalyahan ah markuu gaalada la dagaalamayo iyo wa camar ibnu caas isaga laftirkiisuna wuxaa nin aada u dagaalamo ah iyo wa cuhmaan ibnu abi talxata cuhmaan ibnu madcuun waa soo mara soo maa cuhmaan ibnu cafaan waa soo mara kanina waa kuma cuhmaan ibnu abi alxata saddexduba waxay ka mid ahayn hogaamiyaasha dagaalka oo qabqablayaal u ahaa gaalada markaa hogaamin jiray laakiin way soo islaameen rag wanaagsan bayna noqdeen wa fii haadaa kan dhexdiisa alcaami ee sanadkaa sanadkee sanadkii toddobaad arsala wuu diray alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama sariyatan ciidan liqitaali bani murata ree bani mura la dagaalankooda hajamat ciidankaasu way weerareen calayhim dushooda fa qatalat way dishay bacdahum qaarkood waa sariyadii waxa wax dilaya wa asarat way soo qafaalatay alakhariina intii kale wa taarada wuu cayrsaday usaamatu usaamatu bnu zayd rajulan nin oo minhum gaaladii ka mid a ah. fa tashahada ninkii baa tawxiidsaday markuu arkay inuusan badbaadayn oo inta lagu keenkeenay buu yidhi laa ilaaha ila allah muxamedun rasuuluullah fadanna usaamatu usaama wuxuu maleeyey annahu ninkan ashahaadanaya qaala inuu u leeyahay daalika arrinkaa shahaadataynka takhallusan fakasho seefta uu ka fakanayo ilaahay dartii inaysan ka ahayn uu rabo nabarka seefta in laga daayo war waa muslima naga daaye inuu sidaa kale yahay buu mooda dan kama gelina kowgu kaga siiye ama laa ilaaha illa allahu dheh ama ha dhihin kowgu kaga sii waa dilay uma ahbara wuxuu u sheegay alrasuula rasuulka sal alay waslam waa dilay bu nebi allow ninkii fa qaala nebigu wuxuu ku yidhi lahu usaame aqatalta miyaa dishay hun ninkii bacda an qaala intuu yidhi ka gadaal laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa alla maahane wa aamarahu nebigu wuxuu faray an yuctiqa inuu xoreeyo raqabatan luqun addoon inuu xoreeyo liannahu asagu qutila waa la dilay khata'an si ula kacan ahaynoo si ula kacu u dilay laakiin de wuu ta'wiisho wuxuu islahaa muslim ma ah hoos lambar ma idinka qabta nebigu markuu yidhi bacda an qaala laa ilaaha ila allahu miyaa dishay fa qaala lahu fa qaala wuxuu ku yidhi lahu rasuulka usaamatu usaama wuxuu ku yidhi innamaa qaala wuu yidhi haa kelmaddan mutacawidan xaaluu yahay mid kaka magangelaya min alqatli dil qaala nebigu wuxuu yidhi fa kayfa sideebaad ku samayn doontaa bilaa ilaaha ila allah laa ilaaha illa allah see ku samayn doontaa famaa zaala kama zuulin yukariru inuu ku celcelinaya haa kelmaddaas fa anzala wuu soo dejiyey allaahu alla fii suurati nnisaa suuratu nisaa buu wuxuu ka soo dejiyey ayaddan walaa taquuluu ha odhanina liman ruuxii alqaa idiin soo rida ilaykum xaggiinna assalaama salaam lasta ma tihid mu'minan ruux mu'mina ha tabtaquuna xaala aad dalbaysaan carada alxayaati noloshii birbirkeeda noloshii addunye ee dhoweyd fa cind allaahi ilaahay agti waxaa ku sugnaaday maqhaanimu qhanimooyin kahiiratun ee tiro badan lambarka toddobaad watasawaja wuu guursaday rasuulku wahuwa bimakata isagoo maka ku sugan maymuunata bintilxaari <coughs> alxamdu lilah alhilaaliyata ee reer bani hilaal loo dhismeeyey zawja cammihi <clears throat> adeerkiis xaaskiisa ahayd xamsata ah wahiya ayaduna aakhiru nisaa'ihi dumarkiisa tii ugu dambaysay weeye walam yadkul lama aqalgelin calayhaa dusheeda ilaa bacda alkhuruuji bixitaanka u baxay maahane min makata maka uu ka baxay li-anna maka markuu ku jiray dee acmaashii wuxuu gudanaya cumrada qofka muctamirka aho cumraysanaya ama xajigaah gabar ma guursan karo cidna ma guurin karo shukaansi ma geli karo acmaasha uu ku jiro ku ekaanaya marka markii gabadhi uu ka baintuusa eh, eh, gelina wuu mehersada markuu ka baxayna waa la aqalgala asilatun su-aalo maadaa xadada maxaa dhacay macnaha waxa weeye qeybtan lambarkan toddobaad wa tasawaja wuu guursaday wahuwa bimakata asagoo maka jooga maymuunata bintilxaaris xaramka muusan gelin muusa xarman alhilaaliyata ree hilaal ayib hilaal loo nisbeeyey zawja camihi waxaa loola jeedaa adeerkiibay xaas u ahaan jirto ka dhintay xamsata ah wa hiya aakhiru nisaa'ihi dumarkiisa tii ugu dambayso uu guursaday weeye walam yadkhul lama aqalgelin calayhaa dusheeda ilaa bacda alkhuruuji bixidda gadaasheeda ma ahan min makata uu ka baxay asilatu su-aalo maadaa xadada maxaa dhacay lirasuuli rasuulka sala allahu caleyhi wasalama bacda fatxi khaybara khaybara furashadeeda ka gadaal in loo soo hadiyeeyey waxaa weeyaan garab sumaysan lambar labo biman ruuxee buu tasawaja guursaday bacda fatxi khaybara khaybar furashadeed ka gadaal safiya somaynan soo marin can ayi shay-in sheegeebuu nahaa reebay wahuwa bikhaybara isagoo khaybar ku sugan hilibka dameeraha iyo nikaaxulmudca man rajaca yaa soo noqday xiina rujuucihi markuu nebigu ka soo noqday min khaybara khaybar dadkii arduxabash uu hijrooday oo la socday ninkii la odhan jiray jacfar bnu abi aalib iyo abu muusa alashcariiyo tolkiisiiyo qolyahaasna waa yimaadeen man aslama yaa islaamay fii sanati saabicati sanadkii toddobaad hogaamiyaashii gaalada ay lahaan jireen oo camar ibnu caas iyo khaalid bn waliid iyo cuhmaan ibnu abi dalxa iyo biman ruuxa buu tasawaja guursaday alrasuulu rasuulku sala alla alay wasalam bimakata mako eh, maymuuna bint alxaaris waa cabdullaahi bnu cabaas iyo fadl bnu cabaas habaryartood waay khulaasatu sanati saabicati khulaasatu sanati sanadkii gabagabadiisa iyo miiddiisa asaabicati ee toddobaad fii sanati saabicati sanadkii toddobaad ee min alhijrati hijrada ka tirsan xadadat waxaa dhacday qaswatu khaybara duulaankii khaybar xaasara wuu go-doomiyey haa khaybar ar rasuulku sala allahu caleyhi wasalama sittata ayaamin lix maalmood uma acطaa wuu siiyey ar raayata calanka caliya bna abi aalibin caliga in abi aalib ahaa fa fataxa wuu furay haa iyada wa fiihaa sanadkaa dhexdeedu saalaxa la heshiiyey nebigu yahuuda fadaka fadak yahuuddeedii calaa xaqni dimaa'ihim dhiigooda in la baajiyo la daayo iyo wa amwaalihim xoolahooda in loo daayo wa saalaxa nebigu wuxuu la heshiiyey yahuuda taymaa yahuuddii tayma meesha la yidhahdo deganayd calaa dafci ljizyati jizyada dhiibiddeeda famakasuu way nagaadeen fii bilaadihim dhulkooda dhexdiisa aaminiin ayagoo nabad qaba wa fiihaa sanadkaa dhexdiisa xadatat waxaa dhacday qaswatu waadi lqura dilqura duulaankiisi wa fiihaa sanadka dhexdiisuhu rajaca waxaa soo noqday muhaajirulxabashati ardulxabash kuwii u hijrooday wa fiihaa sanadka dhexdiisa kharaja rasuulu rasuulku baxay sala allahu caleyhi wasalam ilaa makata mako biman ruux macahu la jirankii ahaa biman ruux kaana ahaa macahu rasuulka la jirankii calaa sulxi lxudaybiyati sulxulxudaybiya dusheeda muctamiran xaluya mid cumraysanaya fa kharajat qurayshun quraysh baa baxday min makata mako ayay ka baxday fa makatha wuu nagaaday fiihaa magaalada maka dhexdeeda nebigu ku nagaaday talaatata ayaamin saddex maalmood uma rajaca wuu noqday oo magaaladiisii madiinuu ku noqday maka intuu ka noqday wa fii haadihi sanati sanadkaas iyadaa dhexdiisa isagaa dhexdiisa ayuu tasawaja guursaday alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama safiyata safiyo bacda fatxi khaybara khaybar furashadeeda ka gadaal wa tasawaja wuxuu kaloo guursaday maymuunata bint bintalxaarid bimakata maka ayuu ku guursaday wa fiihaa sanadka dhexdiisa aslama waxaa islaamay khaalid bnu lwaliid iyo wa camr bnu caas iyo wa cuhmaan ibnu abi dalxata kulligood way islaameen wallahu aclam sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi